رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدن إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين baabu fi lmujaahada mujaahadadii iyo dadaalkii ayuu u baab yahay qaala allahu tacaala ilaaha sarreeya wuxuu yidhi waaladiina kuwii jaahaduu dagaalamay ama dadaalay fiinaa diinteenna ku dadaalay lanahdiyannahum waan ku hanuuninaynaa subulana jidadkeenna iyo jidkeenna mustaqiimkee fiican ee jannada gaarsiiyaan ku hanuuninaynaa wa ina allaha ilaahayna la maca almuxsiniina muxsiniinta ayuu micigooda yahay subxaana wa tacaala intii dadaasha buu yidhi ilaahay inay cilmi barata ku dadaasho inay khayr samaysa ku dadaasho inay dukata ku dadaasho waaladiina jaahaduu fiinaa lanahdiyannahum ilaa allaylahee waannu ku hanuuninaynaa lanahdiyannahum waxaan ku hanuuninaynaa kuwaa subulana jidadkeen subulkeenna iyo jidkeenna ayaan ku hanuuninaynaa wa ina allaaha ilaahayna la maca almuxsiniina muxsiniinta iyo ixsaanfalayaasha ayuu mici markaa la yahay wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wacbud rabbaka rabbigaaga caabud rasuulkii allow xataa ya'tiyaka alyaqiinu ilaa yaqiintu ay kaaga timaada yacnii geeridaa loola jeedaaye ilaahay markaa caabud wa qaala tacaalaa wadkur isma rabbika rabbigaaga magaciisa xus wadkur xus isma rabbika rabbigaa magaciisa xus watabattal u go' ilayhi xaggiisa tabatiilan go'itaan cibaadadiisa iyo diinkiisa iyo kulli markaa u go' ay inqatic baa loola jeedaa u go' ilayhi xaggiisa adigoo dhamda ilaahay xaggiisa isku dhiib wa qaala tacaalaa faman yacmal qofkii camal qabtaa midqaala darratin darre miidqaalkeeda iyo culayskeeda wax la eg darrada waa atab waa shay aad u yar oo ilmo aragti ah qof allaala qofkii kaa ah oo khayr ah sameeya yarahu wuu arkayaa waa arkayaa wax yar oo khayra qofkii sameeya wa qaala tacaalaa wamaa tuqadimuu wixii aad u hormarsataan lianfusikum nafafyaalkiina oo min khayrin wanaag ah tajiduuhu waad helaysaan oo waxaad ka helaysaan cinda allaahi ilaahay agtiisaad ka helaysaan huwa asagoo khayran kii aad samaysateen ka khayr badan wa acdama ajaran kana weyn xagga ajirka kana ajir weyn buu yidhi ilaahay wax allaalla wixii aad taqadumsataan oo naftiina aad u qadintaan oo khayr iyo wanaag ah tajiduuhu cinda allaahi wax idinka dhumaaya ma ahee waxaad ka helaysaan alla agtiisa huwa khayran wa acdama ajran asagoo ka khayr badan kana ajir weyn wa qaala tacaala wamaa tunfiquu wixii aad nafaqaysaan oo aad bixisaan oo min khayrin khayr iyo wanaag ah fa ina allaha ilaahay bihi caliima waa og yahay oo wax kaa dhumaaya oo kaa dayacmaya ma aha waalaayaatu aayaadka oo filbaabi baabkan dadaalka ku soo aroorayna kahiiratun macluuma waa fara badan yihiin waana macluum oo waa la yaqaanaa wa ama alaxaadiidu axaadiidtaasa waxaa ka mid ah falwal xadiidkan koowaad can abi hurayra abi hurayra radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ina allaha tacaala ilaaha sarreeya qaala wuxuu yidhi xadiidku hadduu noocaa noo kala noqdo waa xadiidu ulqudsi oo ilaahay ayaa nebiga ka warinaya subxaana wa tacaala abi hurayra wuxuu yidhi rasuulkii allah wuxuu dhahay rabbibaa wuxuu yidhi man caada lii weliyan weli ani ii sugnaaday iyo qof awliye ah oo ilaahay u sugnaadoo diinta ilaahay raacay oo saa ilaahay weligiisii ku noqday qofkii la colaytama naca oo gooye ama la dagaalamaa faqad aadantuhu waxaan ogeysiiyey bilxarbi dagaal inaan aniga la dagaalami doono ayuu yidhi ilaahay waman taqaraba qofkii iigu soo dhowaada ilaya xaggayga wamaa taqaraba dheh wamaa taqaraba iiguma soo dhowaada ilaya xaggayga cabdii addoonkayga bishay in shay axabba ilaya xaggayga loo jecel badan yahay mima aftaradtu calayhi waxaan korkiisa ku waajib yeelay waxyaabaha ay addoommadu iigu soo dhowaadaan waxa agtayda loogu jecel yahay waa waajibaadka qofka inuu waajibaadka ilaaliyo waa shayga uu xaggayga ugu soo dhowaanayo wamaa yazaalu kama suulahaya cabdii addoonkayga yataqarabu inuu iigu soo dhadhowaanayo ilaya xaggayga binnawaafili sunnooyinka inuu haddana sunnooyinka iigu soo dhadhowaanayo xataa uxibbahu ilaa aan jeclaado ilaa addoonkaa mar allaala markuu waajib ka ilaaliyo haddana sunnada uu aad ugu dadaalo ilaa aan ka jeclaada buu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala fa idaa axbabtuhu haddii aan jeclaadana kuntu waxaan ahaadaa oo noqdaa samcahu maqalkiisa dhegihiisa anigaa ah buu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala aladii yasmacu bihi uu wax ku maqlo xumaanta inuu ku dhegaystaa laga xafidaa heese iyo muusig inuu ku dhegaystaa laga ilaaliyaa alladii yasmacu bihi wa basarahu araggiisa ayaan ahaanayaa buu yidhi ilaahay alladii kaasoo yubsiru bihi uu wax ku arko indhaha uu wax ku arkana anigaa noqonaya iyo wayadahu gacantiisa allatii taasoo yabdishu bihaa uu wax ku qabto khayr ma ahee wax kale ku qaban maayo wanaag keliya ayuu ku qabanaa wayadahu aladii yabdishu biha uu wax ku qabto ayaa noqonayaa wa rijlahu lugtiisaan ahaanayaa allatii taasoo yamshii bihaa uu ku soconaayo khayr iyo wanaag muxaadaro iyo salaad shaqo iyo diin inuu shaqo xalaala uu aada iyo wixii la mid ah ma ahee waxa ka soo haray oo dhan lugihiisaa laga xafidaa wa in sa'alanii hadduu i weyddiisto addoonkaa awliyaha alla noqday ee waajibaadka ilaaliyey ee sunnada aan ka zuulin inuu badinayo rabbina saa u hagay hadduu i su'aasho ee uu wax i weydiisto acdaytuhu waan siin buu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu i weyddiistay ayaan siinayaa wala in istacaadanii haddii uu i magangalana la uciidannahu waan magangelinayaa walle waan magangelin oon magangelin rawaahu lbukhaari baa xadiidkaa wariyey xadiidku dadaalkouna amraya waajibaadka in lagu dadaalo sunnooyinka aad loo badiyo addoonka sidaa loo hagay haddii rabbi uu wax weyddiistana waa la siin hadduu ilaahay magangalana ilaahay wuu magangelinayaa subxaana wa tacaala walain istacaadanii hadduu imagangalana la uciidannahu waan magangelinayaa rawaahu lbuqaari baa xadiidkaa wariyey aadantuhu aclamtuhu waxaan ogaysiiyey waaye biannii muxaaribun lahu inaan aniga la xarbinayoon la dagaalamayo istacaadanii ruwiya binnuun wa bilbaa nuun iyo ba'ba waa la wariyaa istacaada bii hadduu i magangala ani istacaadanii nuun iyo baa labadaba waana saxiix wa can anasin radia allaahu canhu can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalama nebiga fii ma kii yarwiihi nebigana uu ka wariyey can rabbihi caza wajalla rabbigii xaggiisa qaalib ahaa oo weynaaye xadiidku weli waa xadiiduulqudsiye qaala wuxuu yidhi ilaahay idaa taqaraba hadduu iigu soo dhowaado idaa taqaraba alcabdu addoonku ilaya xaggayga hadduu ii soo dhowaado shibran hal taako taqarabtu ilayhi waxaan u dhowaadaa diraacan dhodhon wa idaa taqaraba ilaya hadduu xaggayga iigu soo dhowaado diraacan dhodhonna taqarabtu minhu baacan baac baan u dhowaadaa waa gacan dhan baac ayaan markaa u dhowaadaa wa idaa ataanii hadduu ii yimaado yamshii asagoo soconayana ataytuhu waxaan ku qaabilaa oon ugu tagaa harwalatan orod buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala rawaahu lbukhaariyun baa xadiidkaa wariyeyoo xadiidka dadaal baa nala amraya kadib markaad wax yar ku dadaasho wax badan oo khayr buu alla ku siin hal taaka oo cibaado haddaad la timaado hal dhudhun oo raxmad baa lagu siin oo lagaaga badin haddaad hal dhudhun oo cibaadihii alla ka aad la timaado baac baa lagugu abaalmarin oo lagu siin hadduu addoonkayga ii yimaada asagoo soconaya ilaahay wuxuu leeyahay orod baan uga hortagaayo looma dhibaato geliyo naxariista ilaahay helitaankeeda wax dheer ama socod badan ma loo dhibaatogelinayo waa laga hortegayaa oo nimcadii naxariistii allaa laga horgeeyaa subxaana wa tacaala wa can ibni cabbaasin radia allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi ibni cabbaas qaala rasuulu ullaahi rasuulkii allaa yidhi sala allahu calayhi wasalam nicmataani laba nimcood maqbuunun fiihima way ku kadsoomaan wayna ku sirmaan dhexdooda kahiirun min annaasi in badan oo markaa dadka ka mid ah kama faa'iidaystaan macnaha alsixatu waalfaraaqu waa caafimaadka iyo firaaqada waa laba nimco oo dadku ay ku dagmaan way ku sirmaan oo way ku kadsoomeen in badan oo dadka ka mid ah waxa ka faa'iidaystaa yar caafimaadku wuxuu fiican yahay intaad haysata inaad ka faa'iidaysato xanuun hadduu yimaado wax badan oo caafimaadka lagu qaban lahaa yaadan qaban karin faraaqadu waa lamidoo qofku intuu haysto inuu ka faa'iidaysto xilli baa la mashquuli doonaa qofku uusan qur'aan baran karin diin dhegaysan karin kana qaybgeli karin idan labadaa nimcee waaweyn ee dadka badankoodu ay ku kadsoomeen oysan ka faa'iidaysanin waxaa la rabaa in aad looga faa'iidaystee lagu dadaalo haddaad xanuunsato wax ma qaban kartid mashquul haddaad gashana waa la mid intaadan guursan oon lagu dhihin kira iyo xafaayadkeen iyo caanaa dhammaaday iyo kanasaa'a oo aad weysa xilli aad diin ku dhegaysato faraaqada ka faa'iidayso adigana in allaale intaan lagu guursan oo ku xaggaa ka oynaayo ku caloosha ku jiro ku dhabar ku saaran yahay ku sariirta dhahaya baahiba ay haysaa oo madaxu uu kaa cunmo inta aan la gaarin ka faa'iidaysaa lagu leeyahay rawaahu albukhaariyu can caaishata radia allaahu canha ana alnabiya sala allahu calayhi wasalama kaana wuxuu ahaa nebigu yaquumu mid istaaga min alleyli habeenkii xataa intii buu taagnaa xataa intii buu istaagahay nebiga tatafataru ay go'go'do ama ay gororto qadamaahu gomdihiisa ilaa ay dildilaacaanay gororaan ayuu nebigu taagnaanayey faqultu lahu waxaan ku idhi bay tiri caaisha lima tasnacu haadaa saan maxaad u samaynaysaa yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow waqad ghafara allaahu ilaahay wuu kuu dhaafay laka adiga maa taqaddama wixii hormaray oo min dembika dembigaagaayo wamaa ta'akhara wixii dib dhacay rabbi horay iyo gadaalba wuu kuu saamaxay waa ku macsuumiyo wuu ku ilaaliyey maxaa waxaan u samaynaysaa maxaa lugahaaga ilaa ay ka go'go'aan oo ay jeexjeexmaan oo ay bararaan oo ay gororaan ku taagnaagsiiyey seexo ilaahay wuu kuu dhaafay dembigaaga kii hore iyo kii dambe qaala rasuulku wuxuu yidhi afalaa uxibbu miyaanaan jeclayn an akuuna inaan ahaada cabdan shakuuran addoon shukrin badan sawma rabi xataa haddii lay dhaafay oo rabdigay isaamaxay oo dembidhaafkaa lay siiyey inaan shukriyo sawma habboona marka ma iska jiifana waa maya afalaa uxibu afalaa akuunu riwaayad kale miyaanan ahaanayn afalaa uxibu miyaanan jeclayn an akuuna inaan ahaado cabdan shakuuran addoon shakuur ahoo shukrin badan muttafaqun calayhi idan shukrinta kuma tilmaamin nebiga in intusbax la qaato meel la fadhiisto alxamdu ashukr alxamdu ashukr la dhaho balse shukriga wuxuu ku cabirayaa camal qabasha inay tahay alxamdu alshukru oo la yidhaahdo waa ammaan ilaahay afka laga ammaanay laakiin shukriga xaqiiqda ah wixii ilaahay ku siiyey inaad ugu adeegto diintiisa ayaa markaa loola jeedaa waayo shukrigu waa camal qabasho sidaa darteed buu ilaah yidhi icmaluu aala daawuuda shukra icmaluu camal qabta daawuud ahalkiisiiyow shukri camal qabta ilaan wax la qabto oo la sameeyo yuu ilaahay ka cabiray subxaana wa tacaala afalaa uxibbu miyaanan jeclayn markaa an akuuna inaan ahaado waan jeclahaye cabdan adoon shakuuran oo shukrinhayo ilaahay u mahad celinaya muttafaqun calayh hada lafdu albukhaariy wanaxwuhu oo kalea fii saxiixayn buu ku sugan yahay min riwaayati almugiirati bni shucba riwaayadii muqiira ibnu shucba can caa'ishata radia allahu canha annahaa caaisho qaalad waxay tiri kaana rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama idaa dakhala marka uu soo galo alcashru tobanka axya alleyla habeenkii wuu noolayn jiray habeenkii mid nooleeya ayuu ahaa wa ayqada ahlahu ehelkiisiina wuu kicin jiray oo waa baraarujin jiray wajadda waa dadaali jirayoo washadda almi'saru hoos guntigiisina wuu adkaysan jiray sala allahu calayh wasalam guntiga ayuu dhiisha isaga dhigi jiray macnaha tafaqun calayhi rasuulka marka tobanka dambe ee bisha ramadaan la gaaro habeenkii ayuu noolayn jiray habeenkii buu noolaynayaa maxaa laga wadaa wuxuu ku noolaynayaa cibaado laylatulqadri raadin duco iyo tasbiix salaad iyo akhrin qur'aan axya allayla habeenkii buu noolayn jiray wa ayqada ahlahu ahelkiisana waa kicin jiray war ii kiciya dumarka qowladaha jiifa ha tukadaani fitan baa soo degtee kaca wa ayqada ahlahu wajadda rasuulku wuu dadaali jiray washadda almi'zaru mi'zarkiisana waa adkaysan jiray muttafaqun calayhi walmuraadu alcashru alawaakhiru min shahri ramadaan baa loola jeedaa alcashru marka la leeyahay waa tobanka dambe ee bisha ramadaan looguna rajo badan yahay laylatu alqadri in la helo waalmi'saru alizaaru hoosguntigaa la yidhaahdaa wahwa laakiin kinaayatun waa kinaayo can ictisaali nnisaa dumarkii haweenkuu ka fogaan jiray oo tobankaa dambe xaggooda ma aadi jirin hoosguntigiisa ayuu adkaysanaya macnaheeda jimaacuu ka fogaanahayay waaye waqiila waxaa kaloo la yidhaahdaa oo lagu fasiraa almuraadu tashmiiruhu wa u xanjeerashadiisa lilcibaadati cibaadada uu u tafaxayto taana waa dhici kartaayo qofku marka la yidhaahdo alaabtaan qaad horta kow intuusan qaadin hoosgunti wuu xoog u xirtaa si alaabta markuu kor u qaado aysan markaa uga furmin macnaha waa u tashmiiranayaa waana u tafaxaydanayaa waana u xanjeeranayaa cibaadada yuqaalu waxaa la yidhaahdaa shadadtu waan u adkaystay lihaada alamri hawshaa ayada ah mi'sarii macawistaydii guntigayga ayaan u xoojistay ay tashamartu wa tafaraqtu lahu waan u xanjartayoo waan u soo faaruqay inaan qabto saas macnaha waay wa can abi hurayra radia allaahu canhu qaal abuu hurayra wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii alla wuxuu yidhi almu'minu alqawiyu almu'minu alqawiyu mu'minka qawiga ah ee xoogga badan khayr waa uu ka khayr badan yahay wa axab waana looga jecel yahay ila allaahi ilaahay xaggiisa min almu'mini aldaciifi mu'minka tabarta daran mu'minka caataha ah ee tabarta daran kan qawiga allaagtiisa looga jecel yahay kan qawiga ah waa dadaalayaa wax badan buu qabanayaa jihaadkii buu aadayaa habeenkii wax badan taagnaana daciifka laakiin wax badan uu qaban karin baa jira laakiin wa fii kulli khayrun mid kastoo mu'minka qawiga iyo daciifka ka mid ahna khayr baa ku sugan khayr ayuu leeyahay ka daciifka waa mu'mine khayr baa u sugan kan qawiga waa mu'mine khayr baa u sugan laakiin dadaalka badan ee uu dheer yahay kan xoogga badan ayaa ilaahay xaggiisa looga jecel yahay ixris ku dadaal calaa maa yanfacuka wixii ku anfacaya wax kastuu adduun iyo aakhira ku anfacaya ku dadaal dadaalka waa lagama maarmaan hawsha aad qabanaysa ama nafci adduun ha kaa soo galo oo lacag ka hel amase nafci aakhira ha kuu noqdoo warqadda xasanaadka ha kuu gasho labadaa waxaan ahayn wakhti ha ku dhuminina ixris calaa maa yanfacuka wastacin billaahi ilaahayna kaalmayso walaa tacjaz hana ka caajizin inaad ilaahay kaalmaysato wa in asaabaka adoo dadaalaaya yaa dhib kugu dhici karaa dadaalkaaga mararka gobol ka mid ah hadduusan rabbi ku darsamin waxba ma anfaco saa darteed hadday dhacdo adigoo dadaalaaya inuu wax ku asiibo sida aad rabtay aad weyso wa in asaabaka shay un falaa taqul ha odhan low haddii annii anigu facaltu aan samayn lahaa kaana kada wa kadaa saa iyo saabay noqon lahayd alla maxaan inta u qaban waayey caanihii aad waday ayaa daatay alla maxaan furka ugu adkayn waaye waa dhammaatay hadday mar wuxu dhacaan low waa dhammaatay low waa xaaraan lowdu ma wanaagsana lowda sideedaba aad bay u dhib badan tahaye haddii dhibku asiibo ama mashaakilku soo gaaro ha dhihin low annii facaltu low haddii annii facaltu macnaa lowdu waxaa la yidhaahdaa maxaa macnaa waa nadaamu ha qowmamaynin low annii facaltu low aan samayn lahaa anigu saa kaana kada wa kadaa saa ii bay noqon lahayd walaakiin laakiinse qul dheh qadara allaahu ilaahay baa qadaray wamaa shaaa wuxuu ilaahay doonana facala wuu falayaa ilaahay wuxuu doona way ahaanayaan waayo fa inna low kelimada low la yidhaahdee nadaamadii qowmamada ah taftaxu camala shaytaani shaytaanka camalkiisay furtaa low haddaad tidhahda maxaa ku xiga inaad sixiroole u tagto sixroole haddaad u tagta maxaa ku xiga in wax kale aad samayso waxyaabo fara badan oo noocaasa imaanaya shaytaan camalkiisa waxaa fure u ah waa low rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey wa canhu wa abi hurayra ana rasuula allah rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalama marka mu'minkan qawiga ah iyo mu'minkan daciifka ah xagga iimaanka waa suuragal in loola jeedo oo aan tabarta iyo xoogaba loola jeedin waayo cabdullaahi bni mascuud ama saxaabi asaga la mid ah oo kale ayaa maalin intay dabayli riday nin caata ah buu ahaa dabeel baa intay timid halkaa ku riday aad bay u qosqosleen baa la dhahay saxaabada kolkaasuu rasuulku yidhi haddaad ogaan lahaydeen iimaankiisa ilaahay agtiisa jabal uxud waa kaga wuu kaga culusyaa subxaana wa tacaala ama intuu geed koray caday caday buu rabay inuu goosto lugihiisa xiit xiitada iyo lugihiisa caataday markaa arkeen way ku qosqosleen kolkaasuu rasuulku yidhi ninkan aad saa u qoslaysaan haddii iimaankiisa miisaan la saaro jabulu uxud wuu kaga culays badan yahay marka xaaladdaa waxay tilmaamaysaa mu'minka qawiga ahna waa mu'minka iimaanka adag leh ee ku xooggan siduu doona daciif ha u ahaadee ama xagga xooggii kartida labadaba sidaa darteed baa loo baahan yahay in khayrkii wanaagga lagu dadaalo canhu wabi hurayra ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi nebiga xujibad waxaa lagu xijaabay annaaru naarta bishahawaati shahawaadka waxyaabaha naftu ay jecjeceshahay yaa naarta lagu wareejiyey waxujibat iljannatu jannadana waxaa lagu xijaaboo lagu wareejiyo xindhab looga dhigay bilmakaarihi waxyaabahay naftu kahanayso muttafaqun calayhi wa fii riwaayatin limuslim xufat bedela xujibad riwaayadda muslim waxay iyadu leedahay xufat waxaa lagu koobay waa isku macno booska xujibad ayay xufad markaa tidhi wahwa bimacnaahu waana macnihiisa ay baynahu wa baynaha ayada iyo asaga haada alxijaab baa u dhaxeeya fa idaa facalahu haddii uu sameeyo waxaana dakhalahaa wuu geli oo hadduu shahawaadkii sameeyana ilin naartii bay ku xijaaban tahay waa gelayaa naartii makaarihda hadduu sameeyo waxay naftu kahanaysana jannadii baa lagu wareejiyee jannadii buu markaa gelayaa waayo naftu way necab tahay inay salaad dukato way necab tahay in salaad subax ay toosto wayna necab tahay inay weysaysato way necab tahay inay xumaan ka tagto wayna necab tahay inay qur'aan akhriso marka makaarih waa lagu qasbayaa waxa naftu ay kahanayso qofka sameeya jannaduu gelayaa naftu way jeceshahay inay tumato inay seexato inay raaxaysato inaynan tukanin bacdamaa saa ay tahayna naartaa lagu xendhaabaye asagana hadduu shahawaad ka sameeyo waa gelayaa saasaa markaa loola jeedaa can abi cabdullah xudayfat bn اlyamaani radia allahu canhuma qaal sallaytu waan tukaday buu yidhi xudayfa maca anabiya nebiga micigiisa sala allahu calayhi wasalam daata laylatin habeen habeenada u saaxiib ah ayaa rasuulka la tukaday sala allahu calayh wasalam habeen habeenada u saaxiib ah macnaha habeen habeenada ka mid ah ayaa nebiga la tukaday faاftataxa albaqarata baqaruu furfurtay allahu akbar faatixadii markuu dhammeeyey rasuulka suuratulbaqaruu qabsaday ilan waa habeen qiyaam ah waa qiyaamuleyl waa salaatulleyl maaha salaad waajib ah salaadaha waajibka way noo imaan doontaa imaamku waa inuu khafiifiyaa waa inuu dadka ku dheeraynin waxaa noo imaanaysa salaatulcishaa oo mucaad baqara ku akhriyey rasuulku inuu canaantay ee uu yidhi maxaa kuu gey mucaado suuratu albaqara fitnoolaa tahay miya ma dadkaa diinta ka fidnaynaysaa falowlaa qara'ta bisabbix isma rabbika alaclaa wahal ataaka xadiidu alghaashiya walleyli ida yaksha washamsi waduxaaha maad akhrisid buu dhaha nebiga sala allah calayh wasalam waad u jeeddaa dad baa daalan oo maantoo dhan shaqo ku jiray salaad cishay ka soo qayb galeen baqaraad ku furfuratay dad baa ka furtoo ka baxay bacdamay xaaladdu saa tahay dadka diinka ha ka kala burinina sabbix sabbixisma rabbika alaclaa aqri hal ataaka xadiidu alghaashiya aqri washamsi wadduxaaha walleyli idaa yakhsha maxaa kuu diiday keligay haddaad tukanayso falyutawil maa shaa saa doonta u dheeray ha fadhiisan caawo dhanba marka salaadaa nebiga baqare uu ku furfuranaayo xudayfana uu la qaybgalay salaad sunnay markaa ahayd waay oo sunnada waa laysku xidhan karaa faftataxa albaqara albaqra ayuu furfurtay waa faatixadii kadib faqultu waxaan is-iri buu yidhi qalbiguu ka leeyahay yarkacu wuu rukuuci doonaa nebiga cinda almi'ati boqolka agteeda nebiga baqar waa dheertahay maba nagu tujin doonee suuratulbaqara hadduu furfurtay boqol aayadood hadduu gaaro waa rukuuci doonaa uma mataa haddana wuu dhammeeyey nebiga sal alla alay slam wuu gudbay waa gudbay uma madaa macnaha boqolkii wuu dhaafay faqultu waxaan idhi buu yidhi yusallii biha fi rakcati rakacada ayuu ku tujin doonaa famadaa wuu sii gudbay nebiga sal alla alih wasalam faqultu yarkacu biha wuu ku rukuucayaayo haddii uu dhammeeyo ee suuratulbaqara hadduu rukuuci doonaa ayaan is idhi buu yidhi suuratulbaqaraan la dhammeeyey uma iftataxa annisaa meeshuu rukuuc ka sugaayey suuratu nisa u furfurtay nabiga sal alla alay wasalam haddana suuratu nisa baa la bilaabay wuu iska quustay fa wuu akhriyey nabiga nisa uma اftataxa aala cimraan aala cimraan baa haddana lagu furfurtay waa hal rakcadood keliya baqara suuratu nisa aala cimraan meeqa aayadood waay suurat lbaqara waa meeqa aayadood waa laba boqol iyo lix iyo siddeetan aydood taqriiban waa laba boqol iyo siddeetan iyo lix aayadood suuratul aali cimraan waa imise mi'atayn aaya laba boqol oo aayadood taqriiban haddii suuratunisaa las fiiriyo waa boqol iyo dhowr iyo siddeetan aayadood isku dar waa taqriiban sitta mi'a aaya lix boqol oo aayadood hal ragca keliya hal ragcadood oo keliya wax u dhow lix boqol oo aayadood yaa lagu akhriyey macnaha waa la taagan yahay baabulmujaahadan maraynaa dadaalaan maraynaa sidaa darteed baa ilaahay subxaana wa tacaala u saqiray rasuulka sal alla calah wasalam anagana dadaal baa nala ka rabaa suuratu nisaa buu furfurtay haddana waa akhriyey suuratu aali cimraan buu ku xijiyey faqara'ahaa wuu akhriyey maxaa kaaga dana mataqaanaa yaqara' wuxuu u akhrinahayaa mutarasilan si kala dhigdhig ah ma aha waa si tartiib ah tajwiidaysan la tajwiidiyey la qurxiyey lagu tadabburay la kala dhigdhigay si tartiil ah qiraa'o tartiil ahoo kala baxbaxsan qiraa'o la kala dhigdhigay qiraa'o aad yaad mutaqaanaa loo kala saarsaar uu akhrinaya maxaa kaaga sii dara mataqaanaa intaa idaa marra haddii uu soo maro biaayatin aayad oo fiiha aayaddaa ay ku jirto tasbiix sabbaxa wuu tasbiixsanaa taana way kuu sii dheer tahay waidaa mara hadduu soo mara bisu'aalin aayad su'aal ka hadlaysa waa istaagayaa sa'al jannadii buu ilahay weydiisanaya waidaa mara hadduu soo maro bitacawudin aayad magangal ka hadlaysa tacawad ilaah buu magangelayaa subxaana wa tacaala taana way kuusii dheer tahay uma rakaca haddana wuu rukuucay rasuulka fajacala wuxuu guda galay yaquulu inuu odhanayo subxaana rabbiy alcadiim subxaana rabbiya alcadiim subxaana rabbiya alcadiim ayuu guda galay fa kaana rukuucuhu rukuucda nebigu waxay ahayd naxwan wax u dhow min qiyaami istaagiisa intuu rukuucsanaa ee subxaana rabbiya alcadiim uu dhahayey waxay la ekeed wax baqara iyo aala cimraan iyo suuratu nisaa la aqhriya wax u dhow uma qaala kadibna wuxuu yidhi samica allaahu liman xamidahu ilaahay waa maqlaa qofkii ku mahdiya rabbanaa laka alxamdu laka alxamdu ilaahu adigay mahad kuu sugnaatay uma kadib qaama waa istaagay rasuulka qiyaaman istaag tawiilan oo dheer qariiban u dhow mimaa rakaca intuu rukuucsanaa intuu rukuucsanaa istaag u dhow buu haddana istaagsanaa uma sajada haddana wuu sujuuday faqaala wuxuu yidhi subxaana rabbiya alaclaa subxaana rabbiya alaclaa fakaana sujuudahu sujuuddiisiina qariiban min qiyaamihi istaaggiisay u dhoweyd qiyaamkiisay u dhoweyd sujuudda uu sujuudsanaa waa dadaal rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey wa ibni mascuudin radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi sallaytu waan tukaday maca annabiy nebiga micigiisa sala allahu calayhi wasalama laylatan habeen fa ataala alqiyaama istaagii ayuu dheereeyey rasuulka xataa hamamtu ilaa aan damcay biamri suu arrin xun ilaa arrin xun aan damcay buu dhahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam ninkii la tukanayey ee ibni mascuud ahaa ayaduna waa sunno rasuulkuu ku gadaal xirtay ibni mascuud nebiga qiraa'adii buu igu dheereeyey buu yidhi ilaa aan damcay arrin xun qiila wamaa hamamta bihi maxaad damacday baa layidhi maxaad hamiday qaala hamamtu waxaan hamiyey an ajlisa inaan iska fadhiisto ataxiyaado iska salaama noqsado dacwaana isaga soo tago <laughs> ha taagnaada asagee ha iska taagnaadee inaan intaan iska fadhiisto aniga iska ataxiyaadsado assalaamu calaykum assalaamu calaykum intaan dhaho aan iska soo baxoon ka soo tago taasaa qalbigiiga soo gashay muttafaqun calay laakiin muusan samaynin ma samaynina dadaalkii buu watay xadiidka waxaa laga fahmayaa bay dhaheen fuqahada haddii qofka asagoo salaad ku jira qalbigiisa iyo niyadiisay wax ku soo dhacaan salaadda kama jabayso waayo waxaan soo marnay ama noo imaan doonta rasuulka oo casir intuu dadka dujiyey cararay weligii markuu tukado dadka aad buu u fadhiisan jiray cabbaar buu fadhin jiray maalintaa ma fadhiisanin intuu soo istaago dadka qoorahooda intuu ka tatalaabsaday rasuulka gurigiisii aaday dadkii way la yaabeen degdega rasuulka kadib buu ku soo laabtay markuu arkay fasaca iyo argagaxa saaran wuxuun ku soo xasuustay buu yidhi anoo salaadda gudaheeda ku jira tibri cad dahab ah oo guriga yaala sadaquu ahaa inuu caawaga nagu baryaan ka cabsanayey waxaan soo amraya in la qaybiyo rasuulkaasoo salaada ku jira yuu wuxuu ku xasuustay tibriicad dahab ah oo guriga yaala ama qalin ah marka tay noqoto taasuu tilmaamaya can anas radia allaahu canhu can rasuuli illaahi qaal yatabacu lmeyd meydka waxaa raacaya alaaatun saddex waxyaabood ahluhu ehelkiisa wa maaluhu maalkiisa iyo wa camaluhu camalkiisa fayarjicu inaani laba way ka soo noqonayaan laba way ka soo noqonayaan wayabqaa waaxid mid keliya meesha ku soo haraaya yarjicu ahluhu ehelkiisaa soo noqonayay wamaaluhu wayabqaa camaluhu camalkiisana baaqi buu noqonayaa idan camalka inaan wanaajinaana lagu guwaabinaya camalka aan maanta xumaynayna asaana la joogaya ehelkii aan dartood xumaan iyo macaasii xaaraam u galnay iyo maalkii aan u soo oo saan u raadinayn aan diinta uga tagnay dartoodna way naga soo tegayaan xaasinimadooda meeshaan ugu baahi badnayn annagoo marayna naga soo tegayaan camalkaan dayacnay camalkii aan xumaynay camalkii aan wanaajin weynayna asaa meesha noo jooga idan inaan dadaalno oo aan camalkeenna wanaajinaanna laku gubaabinaya can ibni mascuudin radia allaahu canhu qaal qaala alnabiyu sala allahu calayhi wasalama aljannatu aqrabu jannadu way kaga dhowdahay ilaa axadikum axadkiin min shiraaki naclihi dacaska uu qabo soonkiisa waannaaru milu dalika naartana saas oo kale jannadana dacaska kuugu jira suunkiisoo kuguma dhegana jannada kaaga dhow naartana dacaska aad qabto suunka soo kuguma dhegana naartaa kaaga dhow did oo tanna ka orod orod oo taana uu orod macnaha saasaa laga wadaa dadaal si aad cadaabkana uga badbaado jannadana aad markaa u hesho muttafaqun calayhi wa can abi firaas rabiicati bni kacab alslami khaadimi rasuuli illaahi rasuulka adeegihiisii buu ahaa sala allahu calayh wasalam wa min ahli sufan waa ka mid ahaa ninkan ahlu sufa waa diyaafada iyo martida muslimiinta ehel iyo maal iyo xoole iyo hanti ay magaalada ku leeyihiin ma jiro qowlad yar oo masaajidka agtiisa ku taala yay u dunmaan taasay hoydaan taasay seexdaan taasay galaan muslimiinta waxay ugu tabarucaan baa la siiyaa rasuulka haddii hadiye loo keenana intuu in ka reebtuu u diri jiray sadaqa haddii loo keenana dhammaan wuu u diri jiray ahlu sufa waa miskiin qaale wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa abiitu mid barya maca rasuuliillaahi rasuulka micigiisaan la baryayay faatiihi waxaan u keenahayay biwaduu'ihi biyiisa wisqaadka ah biyaha lagu weysqaadanaayo ayaan rasuulka u keenayay sala allahu calayh wasalam biwaduu'ihi wowga haddii la kordhigo biyaha lagu weysqaataa layidhaahdaa biwaduu haddii la dhaho biwuduu ama wuduu haddii la dhaho wowgana la godo waxaa la yidhaahdaa weysqaadka laftigiisa wa xaajatihi iyo danooyinkiisa xaajaadka uu u baahan yahay nebigana waa u keenaya buu yidhi faqaala wuxuu ii yidhi habeen habeennada ka mid ah salnii iweydiiso weydiiso i su'aalo maxaad u baahan tahay i maxaad rabtaa salnii i nin faqiir ah oon waxaysanin ahlu sufa ah madaxweynaha ama ninka waddanka u taliyana yidhi kaale maxaan kuu qabtaa maanta oon kuu qoraa farxad intuu kala badbato muxuu qoran lahaa barada baawarka la yihahada soo maaha iyo iyo kuwa hadda soo baxayo maarsheedis iyo kuwa lamidka ah guri baan u baahanahay waxaan u baahanahay ganacsi waxaan ku galo waxaan u baahanahay laba naag ama saddex inaan guursado waxuun buu qori lahaa saxaabada fiiri laakiin saxaabada fiiriya walaalayaal waa fursad calooshiisa dhagax buu ku xirtaa wuxuu yidhi nebiga sal i weydiiso faqultu waxaan idhi as'aluka waxaan ku su'aalanaya muraafaqataka inaan rafiiq kula noqdo oon kula rafiiqo rasuulkii ilaahayow fi ljannati jannada dhexdeeda inaan jannada rafiiq kula ahaado oo meeshaad fadhiisanaysa aan fadhiisto arrintaasaan u baahanahay yay nagu soo degdegi lahayd arrintaas waa ma jirto yaa arrintaa ku fakeri lahaa waa ma jiro qof kastaa doolar iyo dahab iyo dumar iyo wax noocaasa ma ahee wax kale oo hadda naga dhex guuxaaya ma jiro way u gashay baad maqlaysaa maxaa ka rabtaa qofkii inta ka baxa hadda oo agtiina yimaada baddaas iyo mashaakilkaas iyo rafaadkaas soo mara waa la qaabilay baan dhahnaa annaga hebel way ka fuqday hebel way u gashay waayo waa la qaabilay subxaana allah xaqiiqda waa tanaa waxa dhabta ah iyo waxa ilaahay subxaana wa tacaala ummadda u gargaaray oo khayrkii wanaagga la doonay iyo dadka ay ka fuqday iyo dadkan taqaanaa ee wanaagga gaaray ee dadka ay u gashay waa kuwaana fa qultu as'aluka waxaan ku su'aalanayaa oon ku weyddiisanayaa muraafaqataka muraafaqadaada inaan rafiiq kula noqdo macnaha fi ljannati jannada qaala awaa hayra daalika nebigu wax kaluu moodaya markiisaa hore wax i weydii bilcaan iyo guri baan rabaa iyo faras iyo dameer iyo waxaan isaga shaqaystuu moodahay gacanta nebiga kuma jirta janno jannada ani gacanta ma ku haayo aw hayra daalik taa waxaan ahayn wax kale ma i weydiisanaysid miyaa qultu huwa daak maya huwa daaka kaa waaye baahida iyo danta aan leeyahay taa waaye qaala faacinnii iigu soo kaalmay markaa calaa nafsika nafsadaada bikahrati sujuudi salaad fara badan sujuudda salaad baa loola jeedaa rawaahu muslim macnaha muxuu la jeedaa rasuulka bacdamaa aniga jannada gacanta aanan ku haynin intaan taga aaway ninkan jannada ha la geliya ma dhihi karo bal anna aan dadaalo aan shafeeco ilaahay aan barye adigana waxuun la imow dadaal la imow ha seexanine soo badi salaadaha khayrka wanaagga sujuudda faacilnii calaa nafsika bikarati sujuud rawaahu muslim wacan abi cabdullaahi wayuqaalu abi cabdiraxmaan hawbaan oo mowlaa rasuuli illaahi rasuulka mowlihiisaa macna nebigaa xoreeyaa loola jeedaa qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuula allah rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam rasuulkii allah ayaan maqlay yaquul asagoo dhahaya calayka laasim oo korkaaga ha ahaato bikahrati sujuudi sujuud fara badan fa innaka adiga lan tasjuda uma sujuudid lilaahi alla dartii ilaa rafacaka allaahu ilaa wuxuu korkuugu qaadaa biha sujuudda sababteeda darajatan darajo waxaa lagaaga hoobiyaa wa xata canka bihaa sujuuddaa sababteeda khatii'a dembi iyo gafe rawaahu muslim can abi safwaan cabdullaahi bni busr alaslamiy qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam khayru nnaasi dadka waxaa u khayr badan man taala qofka la dheereeyuu dheeraado cumuruhu cumrigiisa waxasuna camaluhu camalkiisuna wanaagsanaado yaa ka fiican nin cumri dheer inta la siiyey cumrigiisana khayr iyo wanaag iyo taaco iyo diinku camal falay ma jirto xadiidka cagsigiis muxuu noqonayaa dadka waxa u xun una shar badan qofka inta cumrigiisa la dheereeyo camalkiisana la xumeeyo inta cumri dheer lagu siiyo macaasi iyo dembi iyo alla caabudid la'aan taariku salaadnimo fisqi iyo itqiyaan kibir iyo xadgudub aad ku wadda ka waran adduunka ayadana waa dhibaato sidaa darteed baa dadka waxaa u fiican una khayr badan qofka ilaahay cumri dheer intuu siiyo camalkiisana wanaajiyo hore waxaan u soo marnay axadkiin yuusan tamaninin yuusan dhihin xanuun iyo dhib ka batay dartii ilaw xayaatada iga qaad ilaw idil ha dhihin haddii lagama maarmaan ay noqoto waxaad dhahdaa ilaahu haddii ay noloshu ay khayr badan tahayna inooley hadday geeridu ii khayr badan tahayna idil waayo qofkan mama waxaa dhici karta in cumri dheer la siiyo cumriga dheer la siiyeyna hadduu xumaana inuu ku towba keeno hadduu fiicnaana inuu xasanaad ku siyaadsado siday rasuulku tilmaamay sala allahu calayh wasalam rawaahu tirmidi oo xadiiska wariyey wa qaala xadiidun xasan busra bidammi albaa wa bisiin almuhmala bus in la yidhaahdo ba'da la godo bidammi ilbaa'i ba'doo la godo bu'i la yidhaahdo wa bisiin siinna waa la akhriyaa almuhmala oo dhibca lahayn can anas wabiاllaahi towfiiq wallah aclam